العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا هو الشريط الستون من أشرطة كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رضي الله تعالى عنه ويبدأ هذا الشريط من الباب 236 باب فضل حلق الذكر والندب إلى ملازمتها والنهي عن مفارقتها لغير عذر baabkana wuxuu ka kooban yahay hal aayad iyo iyo axaadiis aayadda iyada waan aqrinay wa ama alaxaadiis facan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasul lah sal ly slam ina lilaahi malaa'ikatan yatuufuuna fi turuq alla wuxuu leeyahay malaa'ig oo wareegta jidadka wareegta yaltamisuuna ahla dikri oo raadsanaya ahla dikri raadsanaya dadka dikrigaa ah raadsanaya faidaa wajaduu qowman yadkuruuna allah marka ay helaan dad oo alle u dikriyaya tanaadow way isu dhawaaqaan yani naadaa bacdan bacdan qaarkood baa qaar kale u dhawaaqaya halumuu ilaa xaajatikum waru kaalaya dantiiniyey waxaad rabteen waa kane kaalay bay isdhahayaan fayaxufuunahum biajnixatihim ila samaa'i اdunyaa waxay ku hareeraynayaan oy ku gaafayaan muxuu ahay baalashooda ilaa cawrkaas dul fuulfuulayaanoo ilaa sama dunyada ay ka gaaraan fayas'aluhum rabbuhum rabbigood baa su'aalaya wahuwa aclamu isagaana oo cilmi badane maa yaquulu cibaadii addoommahaygu maxay leeyihiin qaala markaas wuxuu dhahay nabiguna sal l slm quluuna waxay dhahayaan yusabbixuunaka wayukabiruunaka wayaxmaduunaka wayumajiduunak way kuu tasbiixsanayaan oo way kuu takbiiranayaan oo way kugu xamdiyayaan oo way ku ammaanayaan marka waxaa weeyaan mxuuxaax iyo bay leeyihiin iyo ma ayna dhihin iyo xumxum iyo tasbiix iyo takbiir iyo bay ku sheegeen fayaquulu markaasuu dhahayaa wahal ra'owni oo miyay arkeen fayaquuluun laa wallaahi maa ra'owk fayaquul kayfa low ra'ownii say ahaan lahaayeen hadday arki lahaayeen qaala qaala nabiyu alay sal sl yaquuluuna waxay dhahayaan malaa'igtaasu low ra'owka hadday ku arki lahaayeen kaanuu ashadda laka cibaada eh, sidantada way ka cibaado badnaan lahaayeen wa ashadda laka tamjiidan ammaantana way kaga daraan lahaayeen wa aghara laka tasbiixan subxaana subxaanalaysigana way kaga badnaan lahaayeen ku subxaanalaysanayaan fayaquulu markaasu wuxuu dhahayaa famaada yas'aluun maxay u weydiisanayaan qaala yaquuluuna yas'aluunaka aljanna jannay ku weydiisanayaan qaala yaquulu markaasu allana wuxuu dhahayaa wahar ra'ow haoma jannadeeda miyay arkeen yaquulu markaa yaquuluuna markaasay dhahayaan laa wallahi yaa rabbi maa ra'awhaa rabbi ow ma ayna arag qaala wa yaquulu wuxuuna dhahayaa kayfa low ra'awhaa say ahaan lahayn hadday arki lahaayeen qaala yani qaala nebiyu sal ly slm yaquuluuna waxay dhahayaan low annahum ra'awhaa kaanuu ashadda calayhaa xirsan waxay ku darraan lahaayeen dadaalka ay ku dadaalayaan wa ashadda lahaa talaban raadintay raadinayaan bay ku darraan lahaayeen wacdama fiihaa raqba jacaylka ay jecel yihiin iyo himilada ay u hayaan ay kood aad ba u weynaan lahaayeen u weynaan lahayd qaala fa mima yatacawaduun maxay iga magangelayaan oo ka cawdubilaysanayaan qaala yatacawaduuna min annaar naar bay kaa magangelayaan qaala fayaquulu markaasuu dhahayaa wahal ra'owhaa miya naarta arkeen fayaquuluuna laa wallahi maa ra'owhaa fayaquulu kayfa low ra'awhaa say ahaan lahayen hadday arki lahaayeen qaala yaquuluuna low ra'owhaa kaanuu ashadda minhaa firaaran way daraan lahaayeen carabka ay ka carabeeyaanu sidan way ka darran lahayd wa ashadda lahaa makhaafa way uga cabsi badnaan lahaayeen qaala fayaquul markaasuu dhahayaa fa ushhidukum waxaan idin maragelinayaa annii qad gafartu lahum inaan u dembi dhaafay qaala fayaquulu markaasu yaquulu markaasuu dhahayaa malaku min almalaa'ika malag malaa'igta ka midaa dhahaya fiihim fulaanun hebel baa ku jira laysa minhum ka mid maanu ahayn nin dembiile oo xun buu ahaayo iska soo maray meesha oo iska dhex fadhiistay kii hebel ahaa ee tuug ahaa baa ku jira maalan buu dhahaya dembiilaha ahaa fayaquulu markaasu laysa minhu ka mid maaha inamaa jaءa lxaajatin dan buu u yimid oo iskala fadhiistay qaala markaasuu dhahayaa hum اljulasaau laa yashqىa bihim jaliisuhum waa niman julaso ahoo aanu ku qadin qofka la fadhiistaayo isagana yani waan ku daray weyaan mutafaq عaleyh وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى اه عليه وسلم قال إن لله ملaaئكة سyاaرة alla wuxuu leeyahay malaa'ig wareegta socota buu leeyahay fudulan oo dheeraad ah dheeraad ahoo malaa'igtaa u qaybsan addoommaha acmaashooda qoridooda iyo waardiintooda iyo waxyaalahaas iyo arsaaqda iyo muxuaha maamulka wax sidaasa alla u dhiibay ko dheeraad ahoo iyagu shaqo kale aan lahayn oo shaqadooda ay tahay xalqu dikri ay wadaagsadaan fudulan marka marka waxaa weeyaan waa kuwo eh, yani zaa'id ah ama fudulan waa jamcu faadil oo yani fudalaa kuwa wanaagsan ahoo mxuu ahaay darajaad sare leh yatabicuuna majaalis adikri raaraacayo oo raadinaya majaalisa dikriga faidaa wajaduu majlisan fiihi dikrun majlis dikriga hadday helaan qacaduu macahum way la fadhiisanayaan waxafa bacduhum bacdan biajnixatihim xataa uu ilaa ay ka buuxiyaan maa baynahum wa bayna asamaa'i اdunyaa iyaga iyo inta samada soko inta udhaxaysa ay ka buuxiyaan faidaa tafaraquu markay kala tagaan dadkii oy dikrigoodii dhammaystaan carajuu wasaciduu ila asamaa caraju iyo sacidana waa isku mid way korayaan xagga samaday aadayaan fayas'aluhum allahu caza wajal alle wuxuu saalaya wahuwa aclam min ayna ji'tum xaggeed ka timaadeen fayaquuluun ji'naa min cindi cibaadin laka fi lard waxaan ka nimid addoommo kuwa ah dhulka aad ku leedahay agtoodaan ka nimid يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك قال وماذا يسألوني قالوا يسألونك جنتك قال وهل رأوا جنتي oo جannadaydi ma arkeen qالوا لا y ربي y ربي يعني يا رب ربيow ma ayna arag قاaل فكيفa لو رأوا جنتي say ahaan lahayn hadday جannadeyda arki lahaayeen qاalوا waxay dhahayaan marka ويسبحuunaka wayna ku tasbiixsana waystajiiruunak way kaa magangelya dalbaayaan qaala wamima yastajiiruunii maxay iga magangelayaan qaaluu min naarika yaa rab naartaaday kaa magangelayaan allahuma ajirnaa min naari qaal wahal ra'ow naari oo miya arkeen naartaydii qaaluu laa qaala fakayfa low ra'ow naari say ahaan lahayn hadday naartayda arki lahaayeen qaaluu waystakfiruunaka dembi dhaaf bay ku weydiisanayaan fayaquul markaasuu dhahaya qad gafartu lahum waacطaytuhum maa sa'aluu waajartuhum mima istajaaruu waanu dembi dhaafay waxay su'aalanayeena jannadii ana waan siiyey waxay iga magangelayaane naartii ana waan ka magangeliyey oo ka badbaadiyey qaala fayaquuluuna markaasay dhahayaan rabbi ow fiihim fulaan hebel baa ku jira cabdun khaطaa waa addoon dembiile oo dembi badan inamaa mara wuu soo maray oo iskala fadhiistay fajalasa macahum fayaquulu markaasuu dhahaya walahu gafartu isagana waa u dembi dhaafay hum ulqowmu laa yashqaa bihim jaliisuhum waa niman oo aanu ku qadin oanu ku hongoobin qofka la fadhiistaay kii iskala fadhiistay ee sidaa ku noqday majaalisu dikrigaasu saddex majlis mid walbaba waa noqdaa mid waxa weeyaan dikrigan kada tasbiixda iyo taxmiidda iyo qur'aanka aqrinta iyo kuyaalkaas iyo ah waa noqdaa oo xadiidka riwaayadii horeba ay sheegaysay iyo riwaayada dambeba ay sheegay yusabixuuna ko dhahaya yuhaliluuna oo alla ammaantaas midka kalena waxaa weeyaan majaalis ulwacd dadka la ee la irshaadinayo ee muxuu ahaayey la faraayo khayrka la farayo sharka looga digaayo midka kale saddexaadna waa majaalis ulcilm weliba kaasaana u fadli badan majaalis ulcilmiga ahee xalaasha iyo xaraamta iyo dadka loo aqriyayo saddexdaasuba marka majaalis dikri weeyaan وعنه رضي الله عنه وعن أبي سعيد الخdري رضي الله عنهma qاaلا qاla رsuل الlه صلى اه علي سلم laa yqcd qوم niman ma fadhiistaan yadkuruuna الlah iyagoo allow dikriyaya ilaa xafathm الmalaaئكة malaa'igtaa waardiyeysa hareeraysa وغashyaتhm الرaحمة raxmad baa daboosho oo wa naزلت عalayهim السakiinة sakiinana waa kusoo degtaa وذakrahم الlahu fي man cindah allana wuxuu ku xusaa khalqiga agtiisa abuu ku xusaa oo ku faalleeya ku ammaana rawaahu muslim وعn أbي واqد الxاrث بن عوف الlayثي رضي الله عنه أنa رsuuل الlhi صلى الله عليه وسلم qاaل أna رsul اه صل سلم بynma huwa جاliس في الmجلس xadiidkan wuxuu ku saabsan yahay marka qofka majlisu dikriga iska garab mara majliskaas ama majlisulcilmi ha ahaado majlis dikri kale ha ahaado majlis wacdi ha ahaadee qofkii aanu aabayeelina iska dhaafa xumuhu uu leeyahay mar uu nebigu sal alla alay slm masjidka uu joogay fadhiyey wannaasu macahu dadkiina ay la joogeen id aqbala halaaثatu nafarin saddex qof ayaa yimaadeen fa faaqbala hnaani laba waa soo leexdeen oo ilaa rasuli lah sl sl rsulka alle ku soo leexdeen wadahaba waaxidu mina waa iska ta waa iska garab maray fawaqafaa calىa rasuuli اllahi sal ly slm rasuulka alle isdul taageen oo way salaameen faama axaduhumaa midkood fara'aa furjatan fi اlxalqa fajalasa fiiha meel bannaan buu ka helay xalqadiioo meeshii buu fadhiistay wa ama alaaakharu kii kalena fajalasa khalfahum xalqadii oo buuxsantay buu arkayoo gadaashoodu fadhiistay wa ama ahaaliثu faadbara daahiba kii kalena ma isagoo iska sii socday isagoo iska tegaayay falamaa faraqa rasuulu llahi sala اla alay slam markuu rasuulka alle hadalkii uu waday uu dhammeeyey yuqaale wuxuu yidhi alaa أخbirukum marka majlisu cilmi buu ahaa nebigu salى الlahu alيyه wali slam cilmi buu sheegayey saddexdaa nin marka saasay kala yeeleen markaasuu yidhi alaa أخbirukum can الnafr الثaلaaثة miyaanan idinka warramayn saddexdii nin saddexdii nin say kala yihiin ma idin sheegaa amaa axaduhumaa midkood waa kii xalqada soo galee fa awaa ila allahi alla xaggiisu usoo soo hoyday fa awaahu allahu alla waa soo dhoweeyey hoy buu siiyey kii majliskii nebiga sal ll ly slam meel ka helay ee fadhiistay wuxuu u soo dunmay majliskii rasuulka alle sala allahu aleyh waali slam cilmiga iyo khayrkii lagu hayay cibaadada alle iyo dikrigiisa lagu hayay oo allana kaa waa soo dhoweeyey oo raxmaddiisii buu dhex wa ama al'aakharu kii kale waa kii gadaal fadhiistae fastaxyaa waa xishooday fastaxya allahu minhu allana isna isna uu ka xishooday ninkaas wuxuu ka xishooday rasuulka sala allahu aleyh waali wasalam oo hadlaaya oo cilmi sheegaya inuu ka tago waa ka xishooday dadkii oo majliskii uu buuxana inuu ciriiriyadana waa ka xishooday meel bannaan baa ayar iska fadhiistay kaas marka isna alla waa ka xishooday oo ciqaabtiisa alle subxaanahu watacaala ma ciqaabayo kii kalaase marka ka khayr badan wa ama alaakharu faacrad kii kalese isagoo iskaga jeedsaday oo faacrada allahu canhu isna alle waa ka jeedsaday oo khayrkiisa waa ka goostay muttafaqun caleyh saddexdan marka saasay kala yeeleen ninkan kada ugu dambeeyaana marka ugu xun oo isagu iska garamare khayrka iska garamareen khayr rabin buu ahaa marka alle khayrkiisa waa ka goostay isagana kan waxaa la mid a xadiidkii abi muusa alashcari radi allahu canhu eh, saddexdii xaaladeedan ku soo marray uu kala qaadayey dhulkii roobka ku da-ay iyo kolkuu mihaalinay kii aan iskuba hawlinin ee eh, aan muxuu ahay aan iskuba shuqulinin cilmigii rasuulka alla sala allau alay wasalam uu la yimid waa kii ku shabahay dhulka ee eh, muxuu ahay lama degaanka ahee ciidda aan lahayn ee bacaadka keliya hee khayrka aan lahayna waxna soo saaraynin waxna ambiyana aan qabanaynin kusoo saaray qofka marka sidaas oo kale ahee sharciga alla aan inoo soo dejiyeyba aadan moodaynin oo isagu marka aan waxba ka baranaynin aan qofna wax weydiinaynin aan khayrka ka soo qaybgalaynin kaasu marka xumahaasuu leeyahay walciyaadu billah kaa waxaa marka ka sii liita ka kala dagaalamaya ka kala dagaalamaya ee dadka dadka wax u sheegaya iyo qaqabanaya ee ku sheegaya magacyo ku sheegayo rabshay wadaan oo waxbay samaynaya waxbay ii dabirayaanoo aanay khatar bay ugu yihiin iyo dhahaya oo gaalada ka amar qaadanaya ee masaajidii alle uga dhaartay in wax la isugu aqriyo in la isugu yimaado kuwaas iyagooba ka sii daran yihiin وعn أbي سعيidi الخdري رضي الله عنه qاaل kharaja mucaawiyatu radia allahu canhu calaa xalqatin fi lmasjid mucaawiya ibn abi sufyaana radi allahu canhuma amiiru lmu'miniin yaa markuu amiiru lmu'miniin ahaabuu wuxuu soo galay uu ku soo baxay masjidka nebiga sala allahu alay wasalam xalqad fadhida qaala maa ajlasakum maxaa idin fadhiisiiyey qaaluu jalasnaa nadkuru allah waxaan u fadhiisannay dikriga allaan u fadhiisannay qaala markaasuu wuxu uhi allahi ma allaan idinku dhaariyey maa ajlasakum ilaa daak kaas ma wax kale ma idin fadhiisinin miyaa qaaluu maa ajlasanaa ilaa daak kaas ma wax kale nama fadhiisanin qaala markaasuu wuxuu yidhi amaa inii lam astaxlifkum ma aanan idin dhaarinin tuhmatan lakum tuhma idin tuhmaysanayo oo markaad kolka hore ii sheegteen idinkii alla daraaddii la fadhiisateen waxaan idin dhaariyey ma ahayn inaan idin tuhmaystoon been idinku tuhmaayo wmaa kaana axadun qofna ma aanu ahayn bimanzilati min rasuuli illahi sal alay slam yani maca manzilati min rasuuli lah sal slm qof oo intaan u jira nebiga sal alay slam iyo darajadan ku ilan nebiga sal alla slam iyo adeerkina waa seedigana waa ahaayeen qof oo darajadaydaasoo kale oo nebiga sidaydaasoo kale xidhiir ula leho intaasoo kale u jiraa ma aanu ahayn aqala canhu xadiidan minii ku iiga xadiid yar qof sidaan qaraabo ula ahay ula ahoo iga xadiid warin yarin maba jiro oo anigu axaadiidta xadiid baa nebiga sal ly slm kama aan warinin sida eh, runtii bayn ahaydoo radiallahu canhu inkastoo raggii kutaabul waxyiga ahaa uu ka ahaa oo nebiga sal lla alay slm aad iyo aad ugu dhowaa xadiid badan ma aanu warinin xadiidtaa badan aanu warininna laba cilaa ugu waanayd oo midi waxaa weeyaan hortii hore islaamnimada waa ka dhahay dadkii fatx maka soo islaamay sanadkii sideedaad dhammaadkiisiiba soo islaamay marka laba sanadood keliya uu nebigu sii noolaa intii uu muslimka ahaa marka midda kalena waxaa weeyaan wuxuu ahaa nin idaari ahoo muxuu ahaayey muxanaga buu ahaayo qaa'id ahoo aad iyo aad marka muxuuha ugu suu badan maamulka iyo waxyaalahaas iyo u yaqaano intii uu noolaa intii uu noolaa islaamnimada soo islaam intuu noolaaba wuxuu un ku jiray maamul maamul iyo qiyaadat ljeish iyo kolkii futuuxaadku ay socdeenna futuuxaadkii shaam buu ka qayb galay kolkii shaam la qabsadayna xaakim baa looga dhigay ilaa uu ka dhintay afartan sannadood wax ka badan ayuu maamul uun hayay dadka sidaas oo kale marka howlaha noocaas oo kale ahayana cilmigu waa ku yaraadaa fursa uma helaan marka wuxuu leeyahy an horta idin maanan dhaarin tuhmaan idin tuhmaystay xadiidka nebigana sal lla alay slm sidayda oo kale oo iga yaraystaay ma jiro laakiin hal xadiid oon maqlay yaan oo muxua idinku dabaqan idinka xaaladdiina intada uu ka hadlay nebigu sal ly slam daraaddeed baan idin su-aalay ina rasuula اlah sal ly slm kharaja calىa xalqatin min asxaabihi faqaala markaasuu yihi ma ajlasakum qaluu jalasna nadkuru اllaha wanaxmaduhu calى ma hadaana lilإslaam waxaan u fadhiisanay inaan alla u dikrino oo aan uga mahad sheegano oon ugu xamdino hanuuninta islaamnimada uu noogu soo hanuuniyey dikrigoodu marka noocaasu ahaan jiray sida uu ibn اlxaaji tilimsani uu ku dhahay kitaabkiisa almadkl la yidhaaho iyo wuxuu dhihi jiray saxaabada ridwaan ullahi calayhim dikrigoodii kolkay sidan oo kale u fadhiistaan waxay ahaan jireen inay sheekaystaan oo jaahiligii iyo xumihiisii iyo nicmadan alla uu siiyey iyo islaamnimadii iyo ugu xamdiyaan oo bay ahaan jireen alla kaga mahad sheegtaan wamana bihi calayna ayaa nagu galladaystay qaala markaasuu nebigu wuxu uhi sala allahu aleyh waali w allahi ma ajlasakum ila dak oo wallahi baan idinku dhaarshay alle eh, kaasma wax kale idinma fadhiisinin qaaluu wallahi ma ajlasanaa ilaa daak kaan mooye wax kale nama fadhiisinin qaala markaasuu yidhi amaa inii lam astaxlifkum tuhmatan lakum walaakinahu ataanii jibriil jibriil baase ii yimid oo faahbaranii ana allaha yubaahii bikum almalaa'ika wuxuu iiga warramay inuu malaa'igta alle idinku faano alle idinku faanaya malaa'igta u sheegay muttafaqun caleyh marka kaasoo kale xadiidkaasoo kale musalsalka la yidhaah weeyaanoo mucaawiya waxaan ujeeda rawahu muslim kana kale waxaa weeyaan kan musalsal baa la yidhaahayo mucaawiya radia allahu canhu sidii uu nebigu yeelay oo kale yuu yeelayaayo intuu waraystay oo kolka u warrameenna uu dheersaday kolka u dhaarteenna uu u sheegay inaanu tuhmaysanaynin yuu u bishaareeyey marka baabu dikri cinda aلصabaaxi wاlmasaa adkaartii hadda ka hor aan soo sheegnay badankeedu waxay ahaayeen adkaar mudlaqa aan waqti iyo xaalad iyo aan ku qaydnayn ayay ahayd inkastoo ay ku jireen dhowr xadiid oo salaadaha dabadood iyo kuwaas iyo ku qaydanihii haddana badankoodu waxay ahaayeen dikriga mudlaqa ah ee waqti go-an iyo xaalad gaarihii aan lahayn marka dikriga waxaa jira mar mid waxaa kalo nooc kalaa jiro oo mid muqayad ahoo ama ku qaydan xaalaad gaar ah ama awqaad gaara ah ku qaydan marka kii awqaata ku qaydnaa waa waxaa ugu fara badan sabax iyo masax aroortiiyo galabtii adkaartooda yaa ugu fara badan ayb kuwa kale ee ku qaydan iyagu axwaasha ku qaydanna qaarkood baan mari doonaa hurdada iyo soo tooska iyo kii jimaacana isaga waaban soo maray waa midka muqayadka axwaasha ku qaydan hurdada seexadka gurigelidda kabixidda masjidgelidda ka bixidda waxyaalaha noocaas oo kale ah suuqa waxyaalaha marka aduu noocyada sidaas oo kale iyagu muqayad ah waa imaan doonaan qaala allahu tacaala واذkr رbka في نفسka تضرعا وخيفة وdun الجهر من الqول بالغdو والآصاaل بالغdو والآصاaل aroortii iyo galabtiiba وlaa تkun min الغاafiliin marka alla سubحaanaه وataعaalى wuxuu faray aroortii iyo galabtiiba in alla la xuso qaala أهل اللغة الآصاaل جمع أصيل وهuوa ma byna الcصر والمغرب kaas aصيل la yidhaah وqاaلa تaعaaلى وسبح بxمdi رabika qabla طلوuعi الشhمس وqabla غuruubiha rabbigaa u tasbiixso maca xamdigiisa intayna qoraxdu soo bixin iyo intayna dhicin waa galabtii aroortii iyaguna de وqاaلa تaعaaلى وسبح بxمdi رabika بالعشhي والإbكاar ibkaartuna marka isaguna waa bukradii weeyaan galabays rabbigaa u tasbiixso maca xamdigiisa galabtii iyo arooryaysigaba kolka aroorta aad gasho qaala ahlu الluغة alcashiyu maa bayna zawaali الshamsi wa غuruubiha cashiyigu waxaa weeyaan qoraxda zawaalkeeda ilaa dhicitaanka marka iyadaa ka weyn muxuu aha asiilkii asiilkii iyadaa ka dheer asiilku waxaan idhi casarki iyo maqribka inta udhexayso hakana duurki iyo maqribka inta udhexayso weeyaan wa qaala tacaala fii buyuutin adina allahu an turfaca wayudkara fiiha smuh guryo dhexdood waa masaajida eh adina allahu alla uu idnay uu fasaxay uu raalli ka yahay yani an turfaca in sare loo qaado la sarraysiiyo yani shanigeeda la weynaysiiyo wayudkara fiiha smuhu magaciisana lagu sheego oo lagu cibaadaysto yusabbixu lahu fiiha ugu tasbiixsanayaan bilguduwi waalaasaali aroortii galabtiiba rijaalun niman ay ugu tasbiixsanayaan laa tulhiihim ayna shuglinaynin oona ka hawlanaynin tijaaratun walaa baycun can dikri illah tijaare iyo ganacsitoona ganacsi iyo wax iibintoona ayna ka hawlanaynin dikriga alle subxaanahu wa tacaala ayna ka hawlanaynin taasi marka maaha macnaheedu inayna tijaare iyo iib iyo waxba toona ayna lahayn ee waxa weeye way lahaayeen laakiin waqtigii markii la gaadho intay soo xidhaan ay masjidka imaanayeen oo salaada tukanayeen wa qaala tacaala inaa saharna aljibaala macahu yusabixna bilcashiyi wاlishraaq daawuud weeyaan alayh الsalaatu wasalaam inaa saharna aljibaala annagaa buuraha sakhiray macahu daawuud la jirkiisa yusabixna iyagoo la tasbiixsanaya daawuud bilcashiyi wاlishraaq galabtii iyo iyo mxuu ahaay waaga iftiinkiisaba qorax soo baxa wa can abi hurayraةa radي allahu anhu qala qala rasul lah sl ly slm man qaala xiina yusbixu wa xiina yumsi qofka dhaha markii uu waa bariistay iyo markuu galbaysto subxaana allahi wabixamdihi miata mara subxaana allahi wabixamdihi miata mara dhaha galabtiina boqol goor aroortira boqol goor lam yaati axadun ywma alqiyaamati biafdala mima ja'a bih qofna maalinta qiyaamaha lama imaanayo wuxuu la yimid wax ka fadli badan ila axadu qaala mila ma qaala awzaad nin oo intaa uu oo kale ka yidhi ama ka badiyey mooyaane rawaahu muslim hadda ka waxaan soo marray qofkii maalintii boqol goor subxaan allahi wabixamdihi yidhaahaa in boqol e, dembigiisoo dhan in la dhaafay walow kaana min e, zabad اlbaxr marka kana waxaa wey maalinta labadeeda طarafood malinta طarafood labada طarafood mid hadduu boqol ka yidhaaho galabtiina boqol aroortiina boqol qof ka camal badnaan kara waxa uun jira qof intaas soo kala sameeyey ama ka badiyey waxaana soo maray qofkii laa ilaha illa اllah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wa calaa kuli shayin qadiir boqol goor maalinta yidhaahana soo saasoo kale maynaan soo marin ya inuu la mid yahay qof boqol qof toban qof xoreeyey oo kun xasanana loo qorayo kun sayi-ana laga ridaayo qofnana aanu la imaanaynin wax ka badan ilaa qof intaa ka badiya mooyaane وعنه رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صل ل سلم nin baa u yimid faqاla ya rasuul الlah ma laqiitum min caqrabi ladغatin الbaarixa adkaartaas marka sabax iyo masaha la aqriyayo laba nooc bay tahay midu waxa weeyaan kuwa iyagu maxaa ah, la ammaan ah qaarna waa kuwa ducaayi xirsi xidh ah oo qofku naftiisa iyo ahalkiisa u xirsi xidhanayo oo aroortii hadduu yidhaahana xirsiirkaa u akhristana ilaa galabtii aan dhib ku dhacaynin hadduu galabta akhristana ilaa waa u ka baryay marka kana wuxuu ka mid yahay midkan xirsi xidhka ah wuxuu leeyahay nin baas wuxuu yidhi alla maxaan kala kulmay yaa rasuul allah dibqallo xalay qaniinay dhibaatada ii geystay qaala markaasuu wuxuu yidhi amaa low qulta xiina amsayta haddaad dhihi lahayd markii aad galbaysatay acuudu bikalimaati illaahi ataammaati min shari maa khalaq intaan haddaad dhihi lahayd lam taduraka wax mayna ku yeesheen muttafaqun calayh haddaad intaasu dhihi lahayd kuma qaniinteen marka mas iyo abeeso iyo muxuu ahay jebis iyo tii kale mxuu ahad <laughs> haarey sangaab midna wax dhul socodahoo qaniyadiisu wax ku yeeli la xataa hadduu ku qaninto kuma karteen ninka xadiidkan kada abu hurayre ka wariyo abu saalix asamaan la yidhaah wiilkiisaa warramayo wuxuu yidhi aabbahay marka wuuna beri jiray oo wuuna qabadsiin jiray oo akhristuu dhihi jiray dikrigaas markaasu wuxuu leeyahay waan akhrisan jiray carruurta iyo kulli qoyskii o dhan buu intuu wada baray abu saalix asamaan ayay akhrisan jireen marka wuxuu leey jaariyad ka mida qoyskii ka midaba habeen la qaniinay markaasna ma una karin suntiisii waxba mayna qabanin ma ayna xanuunsanin ilan way akhrisatay iyo dikrigii bay akhrisatay marka wuxuu kankadu ka wuxuu ka yahay xirsixir uu ka yahay dhibaatooyinka oo dhan gaar ahaanna wuxuu xirsixir ka yahay socodka iyo qaniyadiisa rawaahu muslim wa canhu can الnabiyi salى الlه alay slam yani waxaa way abu hurayra radi allahu canhu annahu kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray idaa asbaxa markuu waa beriso allahuma bika asbaxnaa wabika amsaynaa wabika naxyaa wabika namuutu wailayka nushuur saasuu dhihi jiray allow adaan kugu waaberisanay oon kugu galbaysannay oo adaan kugu noolnahay oo adaan kugu dhimanaynaa adigoo annagoo adiga ku haysanay ani wa ilayka nushuur xaggaagaana la isu soo bixin doonaa qabriga looga soo bixi doonaa aroortii saasuu dhihi jirajira nushuur ayuu dhihi jiray nushuurkuna waa noolaynta lasoo noolaynay quburta layska soo bixinayo lianna habeen aroortii markii lasoo tootoosay guryihii laga soo baxay hurdadii laga soo kaakaco waxay shabahdaa qiyaamihii markii quburta inta laga soo baxo laysugu yimaado banaanka laysugu yimaado wa idaa amsaa markuu galbaystana qaala wuxuu dhihi jiray allahuma bika amsaynaa wabika naxyaa wabika namuutu wailayka almasiir wailayka nushuur min idin dhiga masaalmasiir ya kana saasuu iga dhigay laakiin marka sida munaasibka ihi waa wailayka almasiir yani lmarji xaggaagaa loo noqonaya marka kolkan la hooyanayo ee muxuu ahaay shaqadii wixii laga tagayo guryihii lagu hooyanayo waxay shabahdaa marka adduunkan kada laga tago ee aakhira la isugu tago ee godka la tago ee berzakhi ah ay shabahdaa marka sidaas isaga waa habboon muxuha masiirka xadiidkana wuxuu le rawaahu abu dawuuda wالtirmidiy waqaala xadiiثu xasan waana xadiidku صaxiix weeyaan صaxaxahu اlalbani fi صaxiix ibni maaja wa silsilaة اxadiiث صaxiix wاlkalima الطayib wa mishkaat الmasaabix wغayrah anhu radi allahu canhu radi allahu anhu yani abu hurayra ana aba bakrin الصidiiqa radi allahu canhu qaal ya rasuula allah مرني بكلمات أقولهن إذا asbaxtu وإذا أمسيت ifar eraye aan dhaho markaan galbaldhacsaday iyo markaan waa beristaba aan dhaho aan ku dikristo ibar hadda ka horna marka waan soo marray salligii nebiga iyo si uu su-aali jireen saan kolkaan idhaahana saxaabada su-aalkoodii nooc uu ahaa ilan camal bay cilmiga u baran jireen ridwaanullahi calayhim qaala markaasuu yihi qul waxaad dhahdaa allahuma faatir asamaawaati walardi caalim algaybi washahaada raba kuli shayin wamaliika ashhadu an laa ilaha ilaa ant acuudu bika min shari nafsi wamin shari shayطaani wa shirkih waan akhtalifa suu'a markan intaa kuma dhigan ayb sidaa dhe buu yidhi allaahuma allow faatir asamaawaati wاlard cirka dhulka kii abuurayow caalim alغaybi wالshahaada waxa qarsoon iyo waxa joogaba kii ogaayow raba kuli shayءin wamaliikah wax walbaba rabbigiisii iyo kii maamulihiisa ay hanteeyow ashhadu an laa ilaaha illaa anta waxaan qiraya kula caabuda inaanu jirin adiga mooyaane hay ka soo socda maya kitaab kasoo yar marka wuxuu leeyahay ashhadu an laa ilaaha illaa anta waxaan qiraya kula caabuda inaanu jirin adiga mooyaane acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min shari nafsi naftayda sharkayda iyo wa shari shayطaani shayطaanka sharkigiisa iyo wa shirkihi gaalnimadiisa mise wa sharakihi dabinkiisa labadaasba waa jira labada dabdiba sharak haddii la yidhaaho waxa weeyaan waa dabinka wax loo dhigo shirki haddii la yidhahana marka waa gaalnimadii inuu igaalaysiiyo iyo inaan dabinkiisa ugu dhaco bay maka kala noqonaysaa qaala wuxuuna yidhi marka nebigu sal l slam qul haa idaa asbaxta waidaa amsayta waidaa khadta madjacak dheh markaad galbaysatay iyo markaad berisatay iyo markaad gooshaada ku hooyataba saddexdaa goorba marka waa la dhahaa rawahu abu daawud o tirmidi wa qaala xadiidun xasanu صaxiix saasuu marka yidhi imaamu tirmidi wahuwa kama qaal xadiidku صaxiix weeyaan صaxaxahu fi صaxiix اjaamiع الصغيr وعn ibni mascuudi radي allahu canhu qaala kana nabiy llahi salى اllahu عalيyh wali wslam idaa amsa qaal nabiga alle salى اllahu alيه wali slm markuu galbaysa wuxuu dhihi jiray amsaynaa وamsa اlmilku lilah walxamdu lilahi laa ilaha ilا اllah waxdahu la shariika lah ilى akhirih buu dhihi jiray amsaynaa وamsa اlmilku lilah waan galbaysanay mulkigiina wuxuu u galbaystay isagoo alle uu leeyahay wax kula tartamaya aanu jirin qof kale waxlihi aanu jirin mulki iyo milki waxay kala yihiin mulk mulkigu waa xukunka alla un baa xukumay marka weeyaan milki haddii la yidhahna waa hantida walxamdu lilaahi mahad allah iska leh laa إilaaha ila الlah waxdahu laa shariika lah kula caabudaa ma jiro isaga mooyaane oon wax la wadaagsada aanu jirin qaala raawi ninka xadiidka warinaya wuxuu yidhi uraahu waxaan u malaynayaa qaala fiihina inuu erayadantada ku dhex yidhi oo ku daray lahu اlmulku walahu اlxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir taana inuu ku daray waa u malaynaya ma hubo rabbi as'aluka khayra maa fi hadihi اleyla rabbiyo waxaan ku weydiisanayaa habeenkan kada waxa ku jira khayrkiisa wa khayra ma fiihin maa bacdaha iyo habeenka waxa ka dambeeya khayrkiisaba وأcuudu bika waxaan kaa magan gelayaa min shari ma fi hadihi الleylati wa shari ma bacdaha caawadantada waxa ku dhex jira sharkiisa iyo wixii ka dambeeya sharkiisaba rabbi acuudu bika rabbi waxaan kaa magan gelayaa min alkasal wahsi iyo wasuuءi اlkibar iyo muxuu ahay gabow xun rabbi acuudu bika waxaan kaa magan gelayaa min cadaabin fi الnaari وcadaabin fi اlqbr cadaab naarta iyo cadaabka qabrigaaba waan kaa magan gelayaa saasuu dhihi jiray wإidaa asbaxa markuu waa berisana qaala dalika sidaasu haddana dhihi jiray oo asbaxna asbax mulk hal amsayna bedelkeedii bu asbaxna dhihi jiray asbaxnaa wa asbaxa almulku lilaahi saasuu dhihi jiray waan waa beriisanay oo mulkigiina alluhu waa beriistay rawahu muslim wa can cabdillaahi bni khubaybin bidami اlkhaa'i lmucjamati radia allahu canhu qaal qaala lii rasuulu lah sal sl rasiilku allah wuxuu yidhi iqra aqri qul huwa allahu axadu wاlmucaawidyatayn xiina tumsi wa xiina tusbix ثalaaثa maraatin saddex saddex goor aqri qul huwa allahu iyo labada acuudu b qul acuudu aqri markaad galbaysatiyo markaad waa berisataba saddex saddex goor takfiika min kuli suu wax waloo dhan oo min kuli shay wax walba way kaa kaafiyeysaa wax waloo dhibaato ahoo ku imaanayo xirseelkii baa marka kuwanuna ka mid yihiin saddex qul huwa allah saddex qul acuudu saddex aqriso rawahu abu daawuud o tirmidi wa qaala xadiidun xasanu صaxiix waana sidaa uu sheegay xadiidku waxaa weeyaan waa xadiid صaxiixo صaxaxahu اlalbani fi صaxiixi اljaamiع الصaغيir وعan cثmaan bni cafaana radي allahu canhu qaala qaala rasul lah sal sl kana waa xirsi xidh kale rasuulka allah wuxuu yidhi maa min cabdin yaquulu fii sabaaxi kulli yowmin wa masaa'i kulli leyla ma jiro addoon oo dhahaya maalin walbaba aroorteeda iyo habeen walbaba galabtiisa bismi illaahi aladii laa yaduru maca ismihi shay-un fi lardi walaa fi samaa'i wahuwa samiicu lcaliim halaaa maraat saddex goor qof sidaa dhahaya ma jiro bismi illaahi magaca allaan ku waabarisay ama ku galbaysay aladii laa yaduru aanu waxba dhibaynin maca smihi magaciisa la jirkiisa yani magaciisa haddii la qabsado shay-un fi اlardi walaa fi الsamaa wax oo cirka jooga ama dhulka jooga wahuwa samiicu اlcaliim isaguna waxaa wey ka wax walba maqlay wax walba og alaaa maraat saddex goor qofkii sidaa yidhaaha ilaa hadduu yidhaahase lam yadurahu shay-un wax waxyeelaayo ma jiro wax waxyeelayaayo ma jiro rawaahu abu daawuud wtirmidiy wa qaala xadiidun xasanu صaxiix waana sidaa u sheego xadiidku صaxiix weeyaan صaxaxu fi صaxiix اjaamic صaغيir wa صaxiixi الtarغib wالtarhiib wa صaxiix اkalimi الطayib waa xadiid marka صaxiixa weeyaan intan oo dharin ba marka waxay tahay waa xirsi xidh kii aan soo maray ee marka isaguna acuudu bikalimaat illahi taamaati abi hurayrana waa ka marka lagu darayaa waxaa kaloon soo maray xadiidkii khawla xadiidkii khawla radi allahu canhu aan soo maray qofka markuu meel dego hadduu sidaas dhaho intuu meeshaa ka tegaayo inaan wax dhibaato aan la kulmaynin taasuna marka waxaa weeyaan waxaasoo dhan ka wada xirsi xidh waa xirsi xidh uu qofku xirsi xidhanayo ayb baabu ma yaquluhu cinda الnowm markuu seexanayo qofku wuxuu dhahayo qala اllahu tacala ina fii khalqi الsamaawaati wاlardi waاkhtilaafi اleyli wالnahaari laaayaati liuli اlalbaab aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqcuuda wcalى junuubihim wayatafakaruuna fii khalqi الsamaawaati wاlard ka fakiraaya cirka iyo dhulka iyo sida alla u abuuray waana soo maray aayadda ayb waxaana imaan doontaa waqtiga aayadahaas aayadahaas la akristo kow iyo tobanka aayadood kow iyo tobanka aayadood ee suuratu aali cimraan ay ku dhammaato ee ina fii khalqi samaawaatidaa ka bilaabata marka hurdada laga soo tooso marka hurdada laga soo tooso iyaga la akhristaa ayb afarta aayadood ee horena marka cirka la eego oo cirka iyo dayaxi iyo xdigihi iyo daruurihi waxa la arko ayagana la akhristaa ilaa qowlihi rabbana ma khalaqta hada baطila subxaanaka faqina cadaab الnar وعn xudayfةa وabi dri radي allahu canهuma أna rasuula الlahi slى الlahu عalيh wali وsلم kaana إida awaa ilىa firaashihi qaala bsmka اllahuma أxyaa وamuut rawahu الbukhaariي markuu soo toosana wuxuu dhihi jiray xamdu lilahi aladi axyaana bada waan soo marray mar dhowey marka waxauna ku soo hormaray kun iyo afar boqol afartan iyo lix baan inoogu soo hormaray marka saasuu dhihi jiray nebigu sal ly slm wacan caliyi radia allahu canhu ana rasuula allah sal slam qaala lahu walifaatimata radia allahu canhuma isaga iyo faatimu wuxuu ku yidhi idaa awaytumaa ilaa firaashikuma kolkaad ku hoyataan gogoshiinna ku hoyataan ow mise wuxuu yidhi idaa akhadtumaa madaajicakumaa markaad gogoshiina tagtaan fakabiraa ثalaaثa وaثalaaثiin takbiirsadaa saddex iyo soddon goor wasabixaa ثalaaثa وaثalaaثiin saddex iyo soddon goorna tasbiixsada waxmadaa ثalaaثa وaثalaaثiin saddex iyo soddon goorna alle ku xamdiya wa fii riwaayatin atasbiix arbacan وaثalaaثiin riwaaya waxay dhahaysaa tasbiixda afar iyo soddon ahayd wa fii riwaaya riwaaya kalena takbiir arbacan وaثalaaثiin muttafaqun caleyh marka mid saddexdaa riwaaya midkii la qabsadaba waa la heli karaayo waa ku gudmaya waa xadiidkuna muttafaq caleyh xadiidku qisuu lahaayo waxay ahayd cali iyo faaطima radia allahu canhuma yaa habeen waxay isaga calaacaleen oo isaga warrameen shaqada guriga iyo dhibaatada ay ku hayaan cali biyuhu soo dhaabin jiray markaasuu wuxuu yidhi laabtii baa xanuuntay oo muxuu aha sidaan eh, qarbada ugu dhabarka ugu soo qaadaya xarkaha iyo aan u gashanayay baa xabadkii xanuunay faatimana markaas waxay tihi gacantiiba ibaxday oo sidaan badarkii u yaa gacantii ibaxday oo dharkiiba iyagoo soqooday guriga xaqidisii markaase waxay maqleen nebiga sala allahu alayh waali wasalam dad sabyi ah in loo keenay markaasay faatima aaday oo inay weydiisato khaadim hawsha qaarkeed kaga filaata ayay ugu tagtay isagoo guriga ka maqan bay tagtay kolkuu soo noqday ayaa marka loo sheegay wayna xishootay iyado waxba mayna u sheeganin markaasna kolkuu yimid guriga yimid baa loo sheegay faatima inay muxuu maanta way timid wax dan lebayna u ekayd mana ayna hadlin markaasuu u yimid guriga ugu yimid oo iyo kolkaa marka sariirtii tagay oo seexanaya yuu u tegey markaasuu u sheegay waa weydiiyey markay arrintii u sheegeen ayuu wuxuu yidhi khaadim wax idinka fiican ma idiin sheegaa sidaa yeela sidaa yeela marka dikrigaasu u laqinay nebigu sal ly slam marka gabadhiisii oo u timid oo waxdoon ugu timid dhibaadoon ugu timid wuxuu dhibaad uga dhigay nebigu sal ly slm dikriga inuu baray marka waxay ka fahmeen culamaa'u lmuslimiin ridwaan ullahi calayhim inuu dikrigan dikrigankada marka la seexanayo haddii sidaa loo akristo inuu faa'iide u leeyahay dadka shaqaalaha ee xamaalintii iyo wixii lamid ahee muruqmaalka ah ee maalintii hawl adag qabanaya inuu u yahay faa'iide u leeyahay oo caatada iyo jajabka iyo xanxanuunka iyo waxyaalahaas uu ka bi'inayo hurdo macaan intay seexdaan ay eh, aroortii soo toosayaan iyago oon meelna daal ka qabin oo xanuun iyo waxba aan ka qabin leanna khaadim kanaa idinka fiican buu yihi ficnidaa uga fiican yahayna maaha aakhire keliya aakhire adduunkaba marka inuu uga fiican yahay weeyaan ayb waa tanana marka waxay la mid tahay tii salaadaha dabadooda la dhihi jiray bay la mid tahay waxaan kale oon soo maray muxuaha inuu salaadaha dabadeed sumuuna dhihi jirin rabbi qina cadaabaka yowma tabcadu cibaadak hurdadana susaa ma dhihi jirin wa can abi hurayrata radi allahu anhu qala qala rasul sal ly slam idaa awaa axadukum ilaa firaashihi midkiin markuu tago gogoshiisa sunnadan tadafiriya waa sunno aada looga jaahil yahay aada ugu fiirsada kolkuu qofku gogoshiisa tago falyanfud ha ku hurgufo ha ku dhabaandhabo firaashahu gogoshiisa bidaakilati izaarihi hoos guntigiisa faraqeisa hoose darafta hoose kolkay markaasaa loo guntada midna hoosay gelaysaa midna korkay maraysaa marka intuu guntiga iska furo oo midna cawrada saa ugu arsturto ha ku dhabaandhabo ha ku tirtiro fa innahu laa yadri maa khalafahu calayhi wax uga dambeeyey ma garanaye intii uu meesha kolkii la goglay in dibqallooc uu meeshii tegay in wiriiri inuu masba xataa uu isku duuduubay gogosha u sii jiifo in shayطaan in dhagxan iyo wax ku soo daadatay taas marka waxaa weeyaan intuu waxaas uu dhibaato u geysan lahaa ama islaantiisa uu canaanan lahaa ee uu dhihi lahaa qumaati ma aadan u goglin gogosha ma caawa ma aadan goglin oo sida xadiid kale ila sidaa sheegaya shayطaan baa qodaxda iyo ku gura kolkaa qodax iyo dhagax iyo waxbuu kusoo guraya isagoo marka shayطaan kuula dagaalamayo oo raba adiyo islaantaadiia isku kindiro iyo aad marka laga yaaba islaantiio si fiican meesha u gogashay oo shayطaan meelka uga dembeeyey inaad marka aduna qoolka u qaadato tidhaa waxyaa kana gogashiba say maanta carruurta ugu ciyaaraysay qodxihiiyo ka buuxaan baad waa markaas reebsha maaha shi ay ka dhacdo labadaa marka faa'iidaba waa leeyahay nin yamaniya oo beri aan jiddada ku aragnay baa wuxuu sheegay nin intuu gogoshiisii yimid oo kolkuu gogoshiisii yimid buu isku tuuray waashay oo jingalay oo aabbahay baa jinkii ka bixiyay buu dhihi jiray oo anoo dhalinyaro oo yar baan arkaya aabbahay oo wax ku aqriyay oo jinka ka bixinaya ninkii markuu weynaaday wax bartay buu arrintaa fasiri jiray waxaan u malaynayaa buu leeyahay ninkaas sunnada inaanu dabaqi jirinoo gogoshiisii iyadoo oo aanu iska dhabaandhabin intuu isku tuuray shayطaanku ushi kusii jiifay uga sii dambeyntu dusha kaga seexday oo shayطaankii saasaan u malaynayaa buu dhihi jiray ninkii fainahu laa yadri maa khalafahu calayhi wax uga dembeeyey muu oga eh uma yaquulu markaas ha dhaho bismika rabbii wadactu janbii wabika arfacu magacaagaan rabbi ou dhinacayga dhulka ku dhigay magacaagaana ku qaadi doonaa kan soo toos in amsakta nafsii naftayda haddaad celiso aadan ii soo daynin oo saad iiga qaaday aadan igu soo celinin ilaa nafta qofka waa laga qaadaya allahu yatawaffa alanfusa xiina mawtiha walatii lam tamut fii manaamiha waa ka alla yidhihe farxam ha u naxariiso naftayda kolkaad iga qaadda hurdada ku qaada haddaadan dib iigu soo celinin oo aad haysato alla u naxariiso wain arsaltaa haddaad soo dayso igu soo celisana faaxfadhaa bimaa taxfadu bihi cibaadaka asaalixiin kuwa ilaaliyo ku dhaqaale addoommahaaga eh, saalixiinta waxaad ku dhaqaalayso muttafaqun calayh saa hadhaho marka marka aadaabtay ka mid tahay muxuu aha aadaabta hurdaday ka mid tahay in sariirtii la dhabaandhabo gobashii eh, ama kolka hore uu tegaya ha ahaado ama hadduu kaadi iyo salaadii waxusoo tooso oo ku soo noqdo ha ahaado waa inuu iska sii hagaajiya muttafaqun calayh وعن عائشة رضي الله عنها أن رsuل الله صل ل سلم كان إذا أخذa مضجعه نفث في يديه waxaan jiray markuu gogoshiisa tago wuxuu ku tufi jiray gacmihiisuu ku tufi jiray wa qara'a bilmucawidaat qul acuudiyaha iyo qul huwa allahu ku aqriyi jiray saddex goor wamasaxa bihimaa jasadahu jirhkiisa ayuu marmarin jiray intii oo inta la sixray ay suuradahan soo degeen oo sixirkii laga bixiyey wixii ka dambeeyaba kolkuu seexanayo saasuu yeeli jiray intuu gacmaha sidaas ugu qabto oo suuradaha ku aqriyo uu ismarmarin jiray jidhkiisa intuu iskala gaadho u marmarin jiray muttafaqun calayh wa fii riwaayatin lahuma yani lilbukhaariyi wa muslim ana nebiya sal l slm ida awaa ilaa firaashihi kula leylatin jamaca kafayhi labadiisa kaf buu isku qaban jiray uma nafata fiihimaa waa ku tufi jiray oo ku afuufi jiray faqara'a fiihimaa waa ku aqriyi jiray qul huwa allahu axad waqul acuudu birabbi اlfalaq waqul acuudu birabbi اnnaas uma masaxa bihimaa wuxuu marin jiray ma staطaaca intuu karo oo min jasadihi jidhkiisa ah yabda'u bihimaa calىa ra'sihi wawajhihi wuxuuna ku bilaabi jiray madaxiisa iyo wejigiisa wamaa aqbala min jasadihi iyo inta soo jeedka ah jidhkiisana yafcalu dalika sidaasuu yeelayay ثaلaaثa maraatin saddex goor mutafaq عalayh qaala ahlu luga annafhu nafkun latiif bilaa riiq waa afuufid yar oo aan candhuuf lahayn markaas caaisha waxay kusii dari jirtay radi allahu canha markuu nebigu sala اlه alay slam uu jiranaa yaan anigu marka oo uu kari waayo inuu isku aqriyo yaan anigu ugu aqriyo intaan gacmihiisa saa ugu soo qabtaan ugu aqriyo ila gacmihiisa gacantayda ka fadli badan oo ka khayr badane yaan u marmarin jiray وعن البراء بن عاaزب رضي الله عنهما qاala qاala lii رsuل اه صل ل rsulka all wuxuu yidhi إdaa أتayta madjacka meeshaad seexanaysa markaad tagto fatوضأ وضوءka للصلاة ثuma اضج عalىa شhقka الأيمن dhankaagoo midigtaa u seexo وqل waxaana dhahdaa اللهuma أسلمtu نفسي إليك وفوضtu أمري إليك allow adaan naftaydii kuu dhiibay adigaan taladaydii kuu bandhigay وألجأtu ظهري إليك dhabarkayga aadaan kugu tiiriyo kugu halleeyey raqbatan warahbatan ilayk raja aan ku rajaynayo iyo cabsi aan kaa cabsanayo laa malja'a walaa manjaa minka ilaa ilayk meel lagu dhuuntay iyo meel lagaaga baxsada ma jirto ilaa xaggaaga un mooyaane aamantu bikitaabika aladii anzalt waxaan rumeeyey kitaabkaagii aad soo dejisay wa nebiyika aladii arsalta iyo nebigaagii aad soo dirtay fain midta haddii aad dhimato midta cala alfitra riwaayo kalena markaan soo marrayna waxa ahayd wain asbaxta asabta khayra haddii aad waaberisataan khayr badan adoo helay baad waaberisanaysaa wajcalhunna aakhira maa taquul kana dhig waxaad dhahda ka ugu dambaysa muttafaqun calayh laba gooro horena waan soo marray oo sideed boqol iyo toban iyo afar iyo iyo sideetan kale ahaa وعn أنس radi allahu عنه أن النبي صلى الله alay وسلم kaana إda waa إلى firaashihi qaal markuu ku hoydo gogashiisa ku kuhoyduu dhihi jiray alxamdu lilahi aladii أطcمnا وسقاnا وكفاnا وآwاnا fakam miman laa kaaفya lahu walaa mu'wii rawahu muslim mahad waxaale allihii cuntana siiyey oo sharaabna siiyey oo na siiyey wax nagu filan oo hantiya na siiyey oo hoyna na siiyey badanaa inta aanu wax aan haysanin wax kaafiya oo ku filan oo hanti ah iyo wax hoy siyaatoona aanu jirin banaanada seexanaya rasiifka iyo meelaha seexanaya iyo fara badana nicmadaas marka nicmaة الطعاam والsharaab والma'wa iyuu ugu mahadnaqaya nebigu salى الlaه عalيه wali wsلم rawaahu muslim وعan xudayfata radي allahu canhu ana rasuula اlah sl slm kaana إida araada an yarqud wuxuu ahaan jiray markuu doono inuu seexdo wadaca yadahu اlyumnaa taxta khadihi gacantiisa midigta uu dhabankiisa hoostiisa dhigi jiray ثuma qaala markaasu wuxuu dhihi jiray rabbi qinii cadaabaka ywma tabcaثu cibaadak mise ywma tajmacu cibaadak rawaahu التirmidiy وqaala xadiiث xasan وrawaahu abu dawuuda min riwaayaةi xafصة radي allahu canهuma wa fiihi fii riwaayaةi abi dawuud cinda xafصة radي allahu canha أnnahu kaana yaquuluhu ثaلaaثa maraatin saddex goor buu dhihi jiray xadiidkuna صaxiix weeyaan siduu tirmidi sheegay waa ka weyn yahay صaxaxu اأlbani fi صaxiح الjaamiع الصغيir wاlkalimi الطayib kitaabu dacawaat ducooyinka weeyaan marka kanu ducooyinka alla bariga alla sida loo baryo waxaa yaqaana rasuulka allah sala allau alيyه wasalam yaqaana sida u yaqaano sida alle loo ammaano ee axaadiidtii hore iyo aan ugu soo marray ee mowqif walbaba waxa alle subxaana wa tacaala uu jecel yahay in lagu ammaano muxua u yaqaanay ee ummaddiisana ugu sheegay ayuu muxuu ahay u yaqaanaa sida alle subxaana wa tacaala loo baryana alaykum salam waraxmat qaala allahu tacaala waqaala rabbukum idcuunii astajib lakum rabbigiin wuxuu yidhi ibarya waa idinka aqbalayahay wa qaala tacaala udcuu rabbakum tadarrucan wakhufyatan innahu laa yuxibu lmuctadiin rabbigiin barya isdullayn iyo qarsoodi ku barya innahu laa yuxibu lmuctadiin alla ma jecla kuwa xadda gudba kuwa xadda xadgudbe ee ducada iyo muxuu ahaaye iyo kayrkiiba xadda kaga baxa alla ma jeclo oo marka dhawaaq iyo qayle iyo waxyaalahaas wuxuu ka mid yahay xadgudubkiibuu ka mid yahay sidaan soo marray hadda ka hor xadiidkii abu muuسى الأشcري radي allahu canhu nebigu salى الlaه عalيه waslm uu dhihi jiray war naftiina u tura oo xabaha qaylqaylinin rabbiga aad baryaysaanu idinkama dheera mana dhega cusleh وqaala tacaalى وإida sألka cibaadii عanii faإnii qariib ujiibu dacwaة الdaaci إida dacaan alآaية hadday addoommahaygu ku weydiiyaan oo rabbigaya ma dhow yahay oo hoos baan ula hadallaa mise waa fog yahay oo waa u dhawaaqna ay ku yidhaahaan fa innii qariibun anigu mid dhow baanahay ujiibu waan aqbalaa dacwata addaaci kan wuxuu ahay baryo baryaysa waa aqbalaa idaa dacaani markuu ibaryo alaaya falyastajiibuu lii waliyu'minuu bi laclahum yarshuduun ila akhiri wa qaala tacaala أمن يuجيب المضطر إذا dacاaه ويكشhiف السوء ama yaa ajiibo oo aqbala qofka dhibaataysan qofka dhibaataysan ee micinlaawaha ah ee wuxuu u baxsada aan lahayn yaa aqbala yaa ka aqbala إidaa dacaahu markuu baryo ويكشhifu السuuءa xumaha yaa qaada الآية آية النمل يعني وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى اه عليه وسلم قال الدعاء هو العباadة ducadu waa cibaadada nafteedii weeyaan marka ducadu waa cibaadada nafteedii muxuu ka wadaa ducada alla uu sheegayo ee qur'aanka ugu soo aroray udcuuni iyo uu leeyahay cibaadaa laga wadaa inuu saa ula jeedo oo lafdu ducaa uu cibaado ku fasiraya waa suurowda inuu ka wado calaa xaddi alxaju carafa inay tahay oo ducadu waa cibaadada anwaacdeeda ka ugu fiican oo ugu fadli badan wey ka wado waa suurowdaa rawaahu abu daawuud wtirmidi waqaala xadiiثun xasanu صaxiix waana sidaa u sheegay xadiidku saxiix weeyaan saxaxu fi saxiix اjaamic الصaغيir waxaa jira marka riwaayo kale oo iyadu dhehaysa adducaaءu mukhu lcibaada taasayna dadka agteeda mashhuur ku ah midaasu daciif weeyaane midanaa صaxiixa o adducaaءu huwa اlcibaada tanaana weliba ka ka ahamsan oo ka mxua ka caamsan oo ka mubaalaqa badan وعن cائشhaةa رضي الله عنها qالت kاna رsul اه صلى اه عليه وسلم rasuulka alle wuxuu ahaan jiray يstaحب الجawاamica min الduعاء wuxuu jeclaa waxyaalaha caamka ahee ducooyinka caamka ah ee wax walbaba ururiye ee macaanida badan leh yuu jeclaa alfaada jaamicada ahee halkii lafdiba uu macaani badan uu ururinayo khayr badan alle lagu weydiisanaya buu jeclaa wayadacu maa siwaa dalika waxa intaa ka soo haray tafaasiil iyo waxyaalahaasna waa ka tegi jiray rawahu abu daawuuda biisnaadin jayid waa sidaa uu sheegay beena weeyaano waa صaxiix oo waxaa kaloo wariyey alxaakim وaxmed وbnu xibaan ayaa wariyey وصaxaxu اlalbani fi صaxiix اjaamiع الصغيir wa mishkaat الmaصaabix وعan anas radي allahu canhu qaala kana akharu ducaaءi الnabiy salى اllahu عalيه wali waslm ducadii alla bariga nebiga waxaa ugu badnaan jiray salى اllahu عalيh wali waslm allahuma aatina fi اdunya xasanaة وfi اlآakhiraةi xasanaة وqina cadaab الnaar taasaa ugu badnaan jirtay allaahumma allow aatinaa nasii fi dunyaa adduunyada nagu sii xasanatan mid wanaagsan nagu sii wa fi laakhirati xasanatan aakhirana wax wanaagsan nagu sii waqinaa nagana badbaadi cadaab annaar naarta cadaabkeedana allow naga badbaadi aamiin saasaa ugu badnay dacooyinkiisa muttafaqun calayh waxaa kaloo marka ummu salama radi allahu canha baa iyaduna waxay sheegtay lafdi kale oo nebiga sal ly slm ducadiisa uu ugu badnaa ay tidhaho yaa muqaliba alquluubi habbit qalbii calaa diinik taasna waa ugu badnaan jirta marka labada mid waliba intuu arkay buu ka warramay mid waliba marka agariyada buu eh, yuu ka qaybgelayaayo tanna waa badin jiray tanna waa badin jiray wazaada muslimu fii riwaayatihi wuxuu isagu ku daray qaala wa kaana anasun anas baa wuxuu ahaa idaa araada markuu doono an yadcuwa biducaa'in an yadcuwa bidacwatin dacaa biha inuu shay ku ducayso markuu doono horta iyadu ku ducayn jiray faidaa araada an yadcuwa biducaa'in dacaa bihaa fiihi ducada dhexdeeda buu isaga ku dari jiray kolkiin marka dad ay yidhaahaan noo duceena horta hore tanuu ku dari jiray marka wixii kale haddana waa la weydiinayo boorkaasu ku dari jiray ilaa nebiga sal l slm ku dari jiray allahuma aatinaa fi dunya iyo allahuma rabbana aatinaa dadka la dhahaba wa can ibni mascuudin radi allahu canhu ana nebiya sal l slm kaana yaquul allahuma inii asأaluka alhudaa wالtuqىa wاlcafaafa wاlغinى mutafaq عalayh allow anugu waxaan ku weydiisanayaa hanuunsanaan iyo alla ka cabsi iyo dhowrsanaan xaramta iyo waxyaalahaan ka dhowrsoonahay iyo hodantinimo hodantinimadan oo marka waa midda qalbiga a weeyaan hodantinimada sharciga daryeela rawaahu muslim وعan طaariq bni ashyaba radي allahu canhu qaala kaana الrajulu idaa aslam kanuu waxaa weeyaan duco ay wanaagsan tahay qofka soo islaamay in la baro dikri iyo duco oo isaga nebigu sal ly slm qofkii soo islaamay uu beri jiray kaa weeyaan wuxuu dhihi jiray kaana arajulu idaa aslama markuu ninku soo islaamo callamahu nebiyu sal sl nebigu wuxuu beri jiray asalaata sida loo tukaduu beri jiray uma amarahu an yadcuwa bihaa'ulaa'i alkalimaat eryadan inuu ku ducayso haddana beri jiray allaahuma اغfir lii warxamnii wahdinii wacaafinii warzuqnii kuwaasuu beri jiray allahuma اغfir lii allow ii dembi dhaafo warxamnii ii naxariiso wahdinii i hanuuni wacaafinii i cafi warzuqnii allow i arzaaq rawahu muslim marka waxaa weeyaan dadka gaalada ee soo islaamay in la baro arrimaha la baraa fiican wafii riwaayatin lahu muslim yani can طaariqin anahu samica الnabiy sal ly slam nebigu maqlay waataahu rajulu isagoo nin u yimid faqaala ya rasuula allah kayfa aquulu xiina as'alu rabbii seen dhaha kolkaan rabbigay su-aalayo qaala qul allahuma اغfir lii وarxamnii وcaafinii وarzuqnii qaala faina haaؤulaaءi tajmacu laka dunyaaka وaakhiratak waxay ku ururinayaan oo kuu soo koobayaan aakhirada addunkaaga waxa ay ka tageenu ma uu jiro ereyadaasa aakhiradaada iyo adduunkaagaba kuu koobaye sidaa dhaho sidaa ku ducayso ayuu dhahay nebigu salى الlaه alيه wasalam وعn cabdاللahi بn cمr بn الcاaص رadي الله عanهma qaala qaala rasuul الlahi صلى اه عليه وسلم rasuulka alle wuxuu yidhi allahuma musرف الqلوbi صرف qلوبna عlى طاacaتiك rawaahu msلم allow allaha rogroga qulubta rogrogow qalbigayaga ku rogrog aacadaada aacadaada on hadba noocaha ugu gadoomo rawahu muslim alla marka waxaa weeye qalbiyaalka ayuu rogrogaayo qalbigu istiqraar male hadba meel buu uu aadaa allahna subxaanahu watacaala ku tasarufaya axaadiid noocaas oo kale ah una ah, nebigu sala alla alay slm wariyo axaadiidta marka waxaa ka mid ah maa min qalbin ilaa bayna ismacayni min asaabic araxmaan fain araada aqaamahu wain araada azaaqah wاlmiizaanu biyadi الraxmaani yarfacu aqwaama wayadacu aakhariina ilaa ywmi اlqiyaama xadiidkaasu marka wuxuu leeyahay qof kastaba oo ibni aadamka qulubtiisa ka midaba laba farood oo faraha allah buu ku kala dhex jiraayo wuu rogrogayaa siduu doon u rogrogayaayo kuu doonana waa toosinayaa kuu doonana waa qalloocinaya allahuma laa tزq qulubana bacda id hadaytana whab lana min ladunka raxmata inaka anta alwahaab marka wuxuu leeyahay gacanta kalena alla wuxuu ku hayaa mxuah miisaankuu ku hayaa oo dadna sare u qaada dadna hoos buu udhigaa ilaa ywm اlqiyaama xadiidkanu marka saxiix weeyaan axmed iyo ibn xibaan iyo ibn maajah iyo xaakim iyo yaa wariyey iyo ibn abi caasim fi الsunة wاlajuriyu fi الshariica mxuu ahay can الnawaas bni samcaana waana صaxiix weeyaan xadiid kalena wuxuu leeyahay ma min qalbin ilaa walahu subxaanahu ma min qalbin ilaa walahu saxaabة baynama alqamaru mudiiءun id calathu id calathu saxaaba uma tajalad canhu wuxuu leeyahay qalbigu wuxuu leeyahay daruur buu leeyahay qalbi kastaaba sida dayaxu daruur uu leeyahay oo kale dayaxi isagoo soo jeeda bay daruuri daboolaysaa markaas haddana ka tegaysaa qalbiguna sidaasoo kale weeyaanoo wuxuu leeyahay daruuro iyo ka faydanta buu leeyahay waxaana wariyay aطabaraani fi اlأwsط wالdaylamiy fi musnad الfirdows can caliyi radi allahu canhu waana xadiis xasana weeyaan ku kalena wuxuu leeyahay ina alquluuba bayna asbacayni min asaabic الraxman min asaabic اllah yuqalibuhaa kayfa yashaa suu doona all u gegadiyaa marka isna waxaa wariyay axmed iyo tirmidi iyo xaakim can anasin waana صaxiixo fi saxiix jaamic الصaغيir